bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين والصلاaة والسلام عlى rasuuli الlah وآlih وصaxبihi أجمaعيin ama bعd qala الإmam raximah الlah taعaalى واxtaja bqowlihi taعaalى wman yأtihi muؤmina qad camila الصاalixaaت faاshtarطa mعa الإimaani cmل الصاalixaaت whada ydul عlى kwnihi muؤmina وin lam ycmal الصاalixaaت intayna darsiga gelin su-aashii laydin dar hadda ka hor ead keeni weydeen jawaabteeda laska rabaa caaw su-aal baa laydin diray jawaabteeda waad keeni weydeen waa idinka warsugay marka waa in hadda laydinku qarxiyo wey inama اlmuؤminuuna اladiina ida dukira اllah wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatu zaadathum iimaana wacalىa rabbihim yatawakkaluun aayadda suuraة اlanfaal waxaa lagu sheegay inuu <clears throat> nidhi wajal quluub in uu ka mid yahay tilmaanta iyo sifaadka dadka muminiinta ah wajalkuna waa khawfka iyo qalbiga ku ruxdo ku gariira iyo cadamu طuma'niina meel kale waxaa lagu yidhi aladiina aamanuu wataطmaئinu quluubuhum bidikr اllah alaa bidikr اllahi taطmaئinu اlquluub wajalu اlquluub iyo طuma'niinaة اlqalbi see loo kulmin baa su-aashu ahayd soo labada aayaod isma diidano oo fooda isma gelin hayaan marxab maxamed Mm-hmm. wajalku waa qabla umaaniina waa tahay si fiican si fiican waad ku xasilaysaa waad ku xasilaysaa macnaha xaggeed ka keentay maadaa fahmo ilaahay kuu furay mise baaritaan baad ku keento kutubtii baad ku aragtay qultahu tafaquhan am naqlan baarak allah fiik yaa kale macno muhiima jiddan wey aad u fiican tahay marxaba cabdikaafi wajalka waxaa keenayaa eh, xidhnaanshuhu addoonku ilaahay ku xidhan yahay iyo iimaankiisu intuu dhan yahay saasaan u fahmay inaad ujeedo haye aqoontu ilaahay u leeyahay markay korodhana waa xasilhaya yaa yuu helahaya marka umaaniinadiiyo marka wajalku isma diidan تkشhaciru minhu juluud الadiin marxaba marka inaysan isdiidanin baa muuqata waa macno wanaagsan ma tafaquhan ba mise waa naqli xageed ka soo naqlaysa barak اllah fiik yaa kale macna muhima e jiddan fariid haye yaa shacbaas laba weji baa lagaga lagu jamcinaya alusi muxuu yidhi alusi warkiisa si fiican maana fahmin maxaa tihi muxuu yidhi baa tihi aayat racdi waxaa lagaga hadlay raxmad iyo naxariis aayadda oo eh, anfaalna dikru cadaab baa lagaga hadlay markaas ma diidayso wejka labaad wixii adigu kula qumanaa soo daa laftirkaadu nin sahlan ma tiidi إذا ذكر الله يعني آه الزمر وجلت قلوبهم أها وحي لم يفعل تقشعر من قلوب الذين زادتهم إيمانا وحي لم تطمئن القلوب زادتهم إيمانا أي لم تهاي فريد بار واد داشي الله يبارك فيك محا كلي عبد الولي هاي انا وابوكم يا شيخ اها قلت لك انا بركي لا يتعب ولا يعب شيء في واحد مش قلت له si zumar baan labadana kulminaysaa baarak allah fiikum yaa wax ku darhaya macnihii waad keenteen laakiin waa idinku dhex yahay nin walba jawaabta wuxuu ka keenay juz iyo gobol waa saxna weeye si u jawaabteen khaasatan cabdiweli iyo muxuu ahaayey cabaas iyo cabdikaafi marka laisku dara jawaabahay bixiyeen marka waa jawaab mutakaamil baa ka soo baxaysa culummadu waxay leeyihiin aayadahan hore ee suurat اlanfaal waxay ka hadashay farqi baa udhexeeya wejilku wuxuu ku khuseeyaa waa alkhawfu min waciid ciqaabta ilaah iyo waciidkiisa iyo aakhare waxa jira iyo cadaabka iyo ilaahay cadamadiisa marka lagaga sheekeeyo ciqaabtiisa ruuxa muslimku iimaankiisa wuxuu farhayaa inuu cabsado ood ka cabsato camalkaadii ma la aqbalay aakhare maxaad ku beeqaami doontaa maxaad noqon doontaa xaalkaadu muxuu noqon doonaa wajalku wuxuu ka imanayaa waa alkhawf min cadaab illaahi wa iyo adoo qoobgariir ka qaba qabul acmaal iyo hawaabka iyo xusnulkhaatima buu ka imanaya ama umaanidu waxay ka imanaysaa wa alyaqiinu billaah wacadamu shaki fii diinihi yacni baabka wacdiga iyo haybiyaadka iyo iimaankaadu waa maxay waa yaqiin laa shaka fii cilmiga iyo xaq diinku uu sheegay iyo qur-aanku wuxuu caddeeye tibaaxay waxa aakhara dhici doona hawaabka iyo khayrka kulli waad aaminsan tahay waanad yaqiinsan tahay waad ku waad ku degan tahay marka umaaniinadu waa maxay waa aطumaaniina almacrifiya alqalbiya oo annaafiya lishaki wاlirtiyaab ee waajibinaysa alyaqiin adoo marka wixii huba haddana adigu wixii lagaa rabay ma la timid ilaahay subxaanaه wa tacaala siaad isku noqon doontaan wali waxaad ka qabtaa qoobgariid shafaqaa kugu jirta wahum mushfiquunti weeye marka isma diid aطumaaniina waa fi اlyaqiini wاlcilmi wاlmacrifa wacadam الshaki wajalkuna waa alkhawf min waciid اllahi waciqaabihi labada aayadood marka aayadda aad sheegteen zumar takshaciru minhu juluud اladiina yakhshawna rabbahum uma taliinu juluuduhum waquluubuhum ilaa dikr اllah aayaddaasaa jamcisay wajalku waa alkhawf min ciqaab اllaahi wa waciidihi wa tarhiibihi طmaaniinaduna waa maxay waxaa weeyaan waa alyaqiinu wa cadam shaki muxuu ahay in lagu dego dikriga ilahi lagu dego wey waxaynu ku soo jiray in jahmiyadu ama ahlulbidaca khilaafsan salaf الصaalix ee ka saaray iimaanka ka saaray acmaasha jawaarixda waxaynu soo marray salaf asaalix inay qabaan iimaanku wuxuu ka kooban yahay saddex dhardhaar ama saddex tiir buu ka dhismaa caqiido qalbiga gasha iyo qowl lisaani oo ashhaado lala yimaado iyo ficil iyo jawaarixdu camalkii diineed lagala yimaado saddexdaa tiir buu iimaanku ka kooban yahay saddexdaa tiir mid walba ka tegiisana islaamka in lagaga baxay salafku caddeeyeen haddii caqiidada qalbiga iyo alla jacaylkii iyo tawakulka ilaahay iyo khashiyadii iyo acmaasha qalbiga lagaa waayo muslim ma tihi adoo awoodi karoo kari karaa inaad ashahaadato ashhadu an laa ilaaha ila allah waana muxamadan rasuullah in haddii aad dhihi weydana muslim ma tihi biitifaaqi salaf xata almurjaa murja'at lfuqaha xataa way nala socdaan waxaa soo hadhay ishkaalku wuxuu ka taagan yahay waa qaybta dambe intifaau lictiqaad in diinka lagaga bixi muran ma laha intifaaء اlqowl oo anطq bالشhahaadatayn maca alqudrati calى الشhahaadatayn ninkii laga waayo inuusan muslimayna muran ma laha itifaaqa uu soo gooriyey shaykhu اliسlam ibn taymiya khayrkiiba waana itifaaq صaxiixa wey ishkaalku wuxuu ku jiraa marka dagaalku ka taagan yahay acmaal اljawaarix ruuxaan la imani maxaa u tala ah waad ashahaadatay wixii aad ashahaadadii macnaheedii iyo nuxurkeediina waad fahansan tahay macrifa ahaan iyo aqoon ahaan laakiinuu weligaa waajibna lamadan imanin shay xumaanana kamada tegin xumaanta iga badaaba shay waajiba oo ilaaha dartii oola timnaba jiraba waajibaadka kugu waajiba ee salaadu kow ka ahayd soonkii xajkii ee zakawaadkii muxuu ahaayey jihaadkii alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar wax aad kala timidba ma jiro adoo markaasi markaad la imanayso ku raacahaya nabiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam alla dartiina oo la imanayo idan taariku acmaali jawaarixi kulliha qaatibatan maca tamakuni maxaa u xugum ah waa masalada laysku hayee lagu dagaalama aada loogu dagaalamo asalafu saalix waxay leeyihiin axaadu lacmaal acmaasha iyo afcaasha jawaarixda fardi fardi marka la fiiriyo mid walba wuxuu u khuduucayaa daliilkiisa khaaska ah laakiin acmaashoo dhan ka wada tegay muslim ma aha qowlan acmaashoo dhan ruuxii ka wada tegay isagoo kari kara muslin ma aha maxaa yeele rugni maqan asaasi ah oo iimaanka tiirkiisii saddexaad ah qowl iyo ictiqaad iyo camal camalkii baa maqan laakiin markaynu usoo noqonno fardi fardi oo salaada iyo zakada iyo soonka iyo xajka iyo aan gooni gooni u fiirino waxaa dhici karta in hal camaloo asaga kami acmaasha ka ka tagiisu ay gaalnimo tahay taasna ma aha camal baad ka tagtama cilladu ma ahee nas goonia ah iyo daliil goonia ah ku yimid oo tusay weeye inay gaalnimo tahay tusaale ahaan salaadoo kale salaaddu hadda marka la fiiriyo waxay ka tahay min alacmaal ka tegiddeeda keliya salaadnimana in lagu gaaloobahayo waa ra'yigii salafka taabiciinta iyo saxaabada wey khilaaf waxaan la helay fii awaakhiri cahdi الtaabiciin baa khilaafku bilowday wa maca dalika ayuba Eh, iyo mxuu ahaayey jamaca min aslf ijmac bay soo gudi isxaaq bnu rawiya ka mida iyuba sakhtiyaani baa ka mida ibnu nasr almarwasi baa ka mida idan afraad اlacmaal markaad marayso wuxuu u khuduucahayaa daliilka daliilku hadduu tuso ka tagiisu inuu macsiyo yahay waa macsiya fisq daliilku hadduu tuso in ka tagiisu uu yahay kufriya gaalnimo waa kufriya gaalnimo taa weligaa iska ogow dhanka macaasina waa sidoo kale macaasida kufriga gaalnimo ka sokaysoo dhan waxaad marka hore qarinaysaa in aan lagaga baxaynin diinka islaamka ilaa bilistixlaal laakiin waxaad jiri karta macaasi laysku hayo ku dhaceedu ma gaalnima mise waa islaamnimo mise waa eh, fisqi iyo macsiyo ku dhaceedu ma gaalnima mise waa fisqi iyo macsiyo taana waxay ukhuduucaysaa daliilka daliilkay u khuduucaysaa maalan zina almaxaarim zina almaxaarim tusaale kale haddaynu keenno zina almaxaarim ruuxu inuu maxaarimtiisa ka zinaysto zinada caadiga ee ajaanibta iyo ajnabiyaadka kale inay dembi tahay macsiya tahay xaggana aadan ku gaaloobayni inaad bannaysataba mooyeen muran ma laha hooyada iyo walaasha iyo maxaanku idhaahdaaye ii sheegay habaryarta iyo gabadhaadi iyo ayeyda iyo haddaad ku noqoto inay gaalnimo tahay wadaaddaa qaba inay gaalnimo tahay wadaaddaa qaba haddaynu hoosu degno haddaad maxramkaadii iyo maxaarimtaadii meher ku xidho ood guursato haddaad doontoba u galmoonine salafku badankood waxaa laga soo guuriya inay kufri mulaqa yahay inuu kufrihe mulaqa yahay meesha wadaaddo kale ay xadiidka awalahayaan oo murji'ada iyo xanafiyada iyo xataa abujacfar aطaxaawi ay leeyihiin waa macsiya gaalnimo ma ah yani waa maxay macaasida qaybo ka mida ah waxa laisku qaban karaa ma kufriba mise waa macsiya weli joogtaa khilaafkana waxaa keenaya daliilka ku soo aroore meesha ku yimid daliilka ku soo aroore meesha ku yimid ayaa ka mid a ah. waxaa ka mid ah ninkii waddan islaan ka carara biduuni daruuratin gaalana u carara maxaa u xukuma waddan islaanoo nabadoo degan baad ka oraday gaalaad u gashay wax daruura kugu kaliftay iyo ikraahna ma jiro maamulkoodii howlahooda o dhan baad dhibsatay marka big baad ka tiri waxoodiiba gaalaad u gashay ibnu xasam iyo jamaaca waxay ku waa kaafir billaahi alcaiim wadaadana waxay waa un faasiq mooyeen weli ma gaaloobin ilaa uu gaalada u heeliyo ama gaalnimada uu qayiboo qaato warka waa fahanteen bay ila tahay yacni dhacdooyin macaasi ah iyo waxaa laisku qaban karaa ma kufriba mise waa fisqi macsiyo taana waxaa keenaya kolba daliilka meesha ku yimid dalaaladiisaa lagu kala tegaya kadalika tarku اlacmaal lah jumlatan marka la yihahdo waa kufri laakiin afraad اlacmaal markaad fiiriso takfiirinteeda iyo cadamu takfiiriha waxay ku xidhan tahay bixasab اladila intaas marka waa khulaasada baabka ku jirta waxaynu soo hanay marka jahmiye oo yidhi acmaasha jawaarixu gebi ahaanba iimaanka kama tirsano laazimna ma aha jusna ma aha slku ayagu laba qowlun bay qabeen marka tafsiilkooda hoos loo dego yani slku maca irja fuqaai la socdaan baynu ka hadlayna hadda la soco waa hawshaan ballaarhinayna waxay qabeen acmaal jawaarix ama waa laazimu liimaan اlqulub ama waa juzء min aliimaan juzء min aliimaan inay tahayna waxaa qaba aslaf الsaalix inay tahay laazimna waxaa qaba mxuu ahaayey murjiat اfuqa rag ka mida qaba xataa bacd اashaacira qaba oo raggooda mxuu ah waaweyne waxaa loo tiriya cabdullahi bn mujaahid iyo jamaca loo tiriya cabdulahi bn mujaahid iyo eh, ibnu ayagu in loo tiiriyo ashaacirada waa khalado waxaa ku fiican in loo tiiriyo murjaat اlfuqaha lanna ayagay ku waafaqsan yihiin usuul ictiqaadka mufasiriinta qaarkood baad ku arkaysaa inay ra'yiga waa laazim acmaashu asalkeedu min aliimaan ma aha laakiin waa laazimatun liliimaan odhanaya waad ku arkaysaa qolihii adiladoodii muxurka sheekh wuxuu soo sheegay toddoba daliil oy daliishadeen buu ka soo jawaabay eh, lix daliil cafwan daliilkii toddobaad waxtaja mukhaalifku wuxuu xujaystay biqowlihi tacaala waman yatihi mu'minan ilaahay ninkuu u yimaada asagoo alla rumeeyey qad camilo saalixaati wanaaggii oo dhanna sameeye oo la yimid fashtarata wuxuu shariyay ilaahay subxaanahu wa tacaala maca aliimaani iimaanka maciisa camalo saalixaati bu iimaankiiyo waxaa la kala qaaday iyo alacmaal asaalixa wa haada ishtiraadkanna wuxuu tusahayaa lianna xaqiiqa caqliyuu ka hadlay iyay xujaysteenoo waa sax weeye taa in la xujaysto lianna shardiga iyo mashruudku way kala duwan yihiin ashardu waa mugaayiru lilmashruud marka hadda aynu leenahay alطahaaratu waa sharطu lisixati الsalaa salaada iyo mxuu ahaay طahaaradu sooma kala duwan waa laba shay oo kala duwan haddaad tiraahdo muxuu ahaayey zakadu waxaa shardi u ah xawlaan اlxawl zakada marka la bixinayo sababka ay ku waajibto waa inaad horta nisaab haysato ood adi afartan gaadhay ama geel shan gaadhay ama lo soddon gaadhay ama dahab labaatan dinaar gaadhay ama fido gaadhay laba boqoloo dirham aad heli karto ood haysato adoo intaa haysta haddana waa inuu kuu soo wareego xawlkoo labayo toban bilood ay kuu dhammaato marka xawlku waa sharطun he liwujuubi الzaka ama liadaaءi الzaka waxaad tidhahdaba marka xawlka iyo zakada iyo nisaabkuna waa kala duwan yihiin marka shardiga iyo mashruudka waa kala duwan yihiin ilaahay marka hadda wuxuu sheegay leeyihiin qolyaha khilaafsan ee salafka iimaanna waa sheegay iimaankiina wuxuu u shardiyey qad camila الصaalixaat faulaaئika lahum الdarajaat اlculى waa nimankaasa iskale wey faاshtarطa maca اliimaani camala الصaalixaati wahada yadul wuxuu ku tusay calىa kownihi mu'minan ruuxu inuu mumin noqon karo wain lam yacmil الصaalixaat saalixaad ba yuusan la iman oo shaygii khayrkaha iyo acmaashii wanaagsan yuusan la imanin in biالnطqi aw اlictiqaadi uu ku yahay mumin bay tustay hada huwa mxuu ahaayey almashruuط shardiguna waa camilu الصaalixaat marka waa laba shay oo kala duwan bay dheheen wاljawaabu waxaa weeye jawaabtaynu ka bixinayna ana alaayaةa xujaة lana aayaddu annagay gar noo tahay haddaan nahay asxaabu اlxadiiث wa ahli الsunna wاljamaca siduu alqaadi abu yacla sheegay maxaa yeele liannahu wusifa biliimaani ruux baa iimaan lagu tilmaamay wusifa ana ii dhigan laakiin ka fiican wasafaa ka wanaagsan liannahu wasafa biliimaani iimaan buu rabbi ku tilmaamay man duulkii wujida minhu laga helay mxuu ahaayey camilu saalixaat man wujida minhu camalu saalixaat cafwan ruuxii laga helay camalu saalixaad laga helo inuu la yimid hawsha ay caddaato baa ilahay iimaan ku tilmaamay lianna qad min